alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay baabkii ku saabsanaa baabun fi lamri bilmuxaafadati cala sunnati wa aadaabiha oo ka mida kitaabka riyaad saalixiin khaas ahaan waxaynu joognay xadiidka boqol iyo shan iyo lixdan xadiiskii hore waxaynu yaro baraarujinaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay in sunnadiisa iyo sunnada khulafaa uraashidiinka labadaba la laasimo fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin marka sunnada khulafaa uraashidiinka in la laasimana waa ka mid xadiiska saas aawadeed khulafaa uraashidiinku waxa ay sameeyeen waxay noqonaysaa in sunnadii nebiga ay mulxaq u tahay saas aawadeed bidca lagu sheegi maayo waxaana noqonaysaa mid markaa la cuskanayo oo lagu camalfalayo oo lagu dhaqmayo o la raacayo mawaadiic kale adilada ku soo aroortay iyadoo laysku daraayo rasuulka sala allahu aleyh wasalam raacitaanka la raacayo iyo raacitaanka saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam la raacayo allah wuxuu yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira marka rasuulka in la khilaafo iyo in saxaabada la khilaafo labadaba waa laga deliishanaya aayadda yacni sabiilulmu'miniin baa ku sugan laakiin markay aayaddu soo degaysay muuminiintii joogayay ahaayeen ee rasuulka sala allahu aleyh wasalam marka laga yimaado muuminiintii kale joogayay ahaayeen dee waxay ahaayeen haaliban saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ahaayeen halkaa waxay ka soo baxaysa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam in la khilaafo inaynay ahayn oo waxa weeye saxaabadana la raacaayo oo sida markaa loo fahmaayo kitaabkiiyo sunnada waa in lagala kulmaa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo sidii marka ay u fahmeen ee u dabaqeen ee ugu camal faleen waa in loo fahmaa oo loo dabaqaa oo loogu dhaqmaa itibaaca saxaabada la raacayo saxaabadii rasuulka sala allahu aley wasalam manhajkoodii iyo dariiqadoodii ay ku fahmeen ay ugu dhaqmeen nusuusta ayaa laga qaadanayaa marka cidda dariiqoodii ka weecataa kitaabkiiyo sunnadana ma raacin kitaabka iyo sunnadana ma raacin saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam siday u fahmeen ee ugu dhaqmeen ee ugu camal faleen haddii la khilaafo haba sheegto ruuxu inuu markaa kitaabkiiyo sunnadii raacaye xaasilka meesha ka soo baxaya wuxuu noqonayaa kitaabkiiyo sunnadiina ma raacin waa iyagaa u garasho badan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxbaray waa talaamiidu alrasuuli sala allahu aleyh wasalam waa nebiga marka ardaydiisi weeye ardaydii nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam weeye isagaa markaa waxbaray isagaa marka waxawe barbaariyey sida marka waxa weeye ay u fahmeen nusuusta ay ugu dhaqmeen ay ugu camal faleen ayuu noqonayaa sida xaqee looga jeeday sida xaqee looga jeeday saasuu noqonaya mas'ale hadday markaa ummaddu isku khilaafto oo saxaabadana qowl laga hayo si ay mareen yacni dadkii ka dambeeyena siyaalo kale marka ay sheegeen oo cid saxaabada saa ku tagtay aan la haynin saxdu waxay noqonaysaa iyo sawaabkiiyo xaqu sida saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ay u fahmeen saasay noqonaysa saxaabadii nebigana waxaa ugu horreeya khulafaa raashidiinkii facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi xadiiskii xadiisuliftiraaqna maxaa ku yimi waxaa ku yimi in nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yihi man kaana calaa misli ma ana calayhi alyowma wa asxaabi ahlucilmiguna markaysa xanwaaqu weeyaan bacdu ahlicilmi marka caam ahaanna talaqawhu bilqabuul waxay kula kulmeen qabuul bay kula kulmeen bacdu ahlicilmi waxay tasriixiyeen inuu marka ay xasan yahay walow bimajmuuci duruqihi aba marka ku noqdabe iyo riwaayaadka qaarkood waxay ka fahmeen markaysa ama aljamaaca ha ahaato ama markaysa marka waxa riwaayaad kale ha ahaato yacni waxa weeye culammada markaa kalena waxaa laga soo naqliyay qabuul inay kula kulmeen ahlu cilmigii hore yani marka waxa may tuurin iyagoo ku ixtijaajaya ayay kutubta markaysaa kusoo aroortay kutubta ictiqaadka iyo kutubta marka waxaan yani markay masaa'isha laga hadlaayo yani marka ay ku timi iyagoo xujaysanaya yani marka ayay culammadu taasna marka waxaa dhacday si caama ah, marka qabuul ayay kula kulmeen oo marka culammadu ay kula kulmeen marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu daray man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii anigii asxaabtayda saaan maanta ku sugan oo kale cidda ku sugan ayaa badbaadaysa marka aljamaaca riwaayada kale sheegaysiiyo riwaayadan waa iswaafaqsan yihiin waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaya xadiisu liftiraaq yacni jamaacada jirtayay ahayd waa alrasuul wasaxaabatu saxaabatuhu waa rasuulka iyo saxaabadiisa sala allahu aleyh wasalam marka jamacatu aluulaa waa taas aljamacatu athaaniyana cinda alikhtilaaf waa inay noqotaa yacni namadkii iyo ariiqii aljamacatu aluulaa ay ku sugnayd waa inay saas yadaa noqotaa waa inay saas noqotaa oo sida marka waxa weeye marka horeba jamaacada badbaadaysay ay ahayd jamaacatuluulaa jamaacadaas nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa matelaya oo ciddii dariiqooda khilaafay ay ahaayeen qaar aan badbaadaynin ayaa marka aljamacatu ahaaniya ama aljamacatu alaakhirana ay noqonaysa yacni nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis kale wuxuu ku yidhi calaykum bilamri alwal yacni arrinkii hore ku sugnaada arrinka horena waxaa looga jeedaa waa ka rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisa ku sugnaayeen nabigu wuxuu sheegay fitan inay jiri doonaan markaas yaa rasuul allah maxaa makhraja haddii fitan yimaado qaala calaykum bilamri alawal waxaad laasimtaan arrinkii hore laazima arrinkaa hore waa kaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ku sugnaayeen weeye xadiiskana tabaraani fi lawsad wakhayruhu baa soo wariyey sheekh albaanina wuxuu yidhi waa saxiix ayuu marka uu yidhi xadiisku waa saxiix ayuu marka uu yidhi wa wa muxdasaati alumuuri faina kula muxdasatin bidca wa kula bidcatin dalaala yacni waxaan idinka digayaa umuuraha kuwooda la soo darisiiyey waxaa loo jeedaa diinka lagu soo darrisiiyey oo waxaa jira amru dunyaa iyo amru diin amru dunyaa nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyada waxaa la shartinayaa un bes shaygaasi inaanu xaaraan ahaynoo adilada u xaaraantinimaynaya aanu jirin marka adduunyada wax cusub in lagu soo darisiiyo la diidi maayo bisharti inaanu xaaraan ahayn antum aclamu biumuuri dunyaakum umuurta ah, diinka ku saabsan isaga markaa wax cusub in lagu soo darisiiyo lama ogola oo markaysa markaa daliil aan loo haynin yacni lagu soo darisiiyo lama ogola oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi man axdasa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun ka ku soo darisiiye arrinkayaga kan ah waa amru diin baa loo jeedaaye waxaan ka mid ahayn ku soo darisiiyo ku soo kordhiya fawa raddun waa mid lagu radinayaa laga aqbalay haddii cid kale soo darisiiso oo markaa ruuxu uu ka qaatana waa la macno oo yidhahda anigu muxdiskii soo darisiiyey ma ihi laakiin horaa loogu camalfali jiray quruun qarniyaal baa sidan loogu soo camalfalay xujo u noqon mayso anigu ma soo darisiin waayo riwaayada kale muslim saxiixa ku soo wariy maxay sheegaysaa kaa hore waxa waxaweye bukhaariyo muslime waxay riwaayada kale muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaysaa man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ku kastoo camal sameeya camalkaasoo amarkayagii aan waafaqsanayn oo ku sugnayn fahuwa raddun waa mid markaa lagu radinayo aan laga aqbalayn marka amarka waxaa loo jeedaa amruddiin baa loo jeedaa amruddiin ayaa markaa loo jeedaa yani markaa oo laga tilmaamaya shay nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam uuna tilmaamay inuu samayn doono haddii dabadii la soo darisiiyo laakiin markaa isagu markii aynay u suuro gelin inuu sameeyo ama marka waxaweeye maanic u diidayay markaa uu jiray iyadu waa ka duwan tahay mana noqonayso marka waxaanibidcadii marka ma noqonayso yani marka waxaweeye uu diidee nebigu ka digay ma noqonayso nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam lain cishtu haddaan noolaado la ukhrijanna almushrikiina min jasiirati alcarab waxaan ka bixin doonaa mushrikiinta ama gaalada jasiirat alcarab waa ka saari doonaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigii ma gaadhin saas aawadeed amarkiisa uu sii sheegay ayaa marka waxaweye lagaga saaro wakhtigii cumar bnu khataab baa laga saaray lama odhanayo waa muxdasa waayo nebigaa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga ayaa sii sheegay ciisa bnu maryam nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam walaa yadacanna aljizya yacni jizyada waxa weeye waa dayn doonaayo jizye cid ka qaadi maayo jizyo ciduu ka qaadaya ma jirte islaamnimo iyo seef ma waxaan ahayn ma aqbalayo yacni waxa weeye ciise markuu taas markaa sameeyo ma aha muxdase ma ahoo nebigaa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam tan noocaasoo kali waa ka duwan tahay tan noocaasoo kali waa marka ka duwan tahay saas aawadeed yacni waxa weye waa shay marka daliilkii loogu camal falayo oo uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay laakiin waxaan daliil loo haynin oo uu nabigu waxa weeye maanic diidaya aanu jirin oo aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu samaynin oo la imanin yani waxa weeye maslaxada la waa keensatayna ay tahay markaysa waa mid markii horeba jirtay yani waxa weeye tegista uu ka tegee samayn waayey ayaa waxay noqonaysaa waxa weeye mid yani markaa eh, yani faa'iidaynaysaa inay marka tahay in laga tago oo aan la samaynin inay markaasaa saa noqonayso marka xaalka noocaasa ay muxdasadii noqonayso laga tegaayey oo la soo darisiiyey ee diinka lagu soo darisiye laynooga digaayey noocaas inay noqonayso xadiiska waxaa ku sugan cumuum laga tilmaamaayo bidc kasta inay baadi tahay bidc kasta inay baadi tahay shakina kuma sugna bidc kasta oo fidiin lagu soo darisiiya kullu muxdaa fidiin inay markaysa waxay tahay marka waxa dalaala inay tahay laakiin waxaa jirta waxyaalo la yidhahdo bidca luqawiya culammadu ka cabiraan bidca luqawiya ay ka cabiraanoo yacni waxa weeye daliil bay leedahay laakiin suuradeeda waxay tahay mid marka waxaweyan aan jirin markaa laakiin daliil markaa mid la weeyi marka tan noocaasoo kale ah marka bidca lagu magacaabayo waxaa la odhanayaa waa bidca marka luqawiya bidca luawiya iminka bacdigood oo markaysaga yidhi bidcadu way qaybsantahay oo shan qaybood bay qaybsantaa ashyaada marka ay soo arooriyeen oo ay markaysa waxa keeneen sida qur-aanka in la qoro iyo yani waxa weeye kitaabatu musxaf waxay yidhahdeen waa bidca waajiba waa bidca waajiba laakiin bidca fidiin oo markaysaga bidca sharciya ah maaha bidca sharciya maaha waayo qur'aanka in la qoraa wakhtigii nebigaba waa jiray calayhi salaatu wasalaam waana la qori jiray nebiga waa laga qori jiray nebiga waa laga qori jiray yacnii nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uhi laa taktubu canii hayra alqur'aan faman kataba canii hayra alqur'aani falyamxu kutaab baa jirtay marka qur'aan ku soo dego uu yeedhi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo zayd ka mid ahaa oo uu odhan jiray markaysa waxaa qor ya yani waxa weeye zayd ibnu haabit yani ayaa ka mid ahaa kutaabulwaxyi baa jiray markaa dabeedna markaasoo intuu yeedho nebigu calayhi salaatu wasalaam ayay deedna qori jireen waa laga qori jiray qur'aanka yaani waxa weye qur'aanka in la qorona waa amuray mar buu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska in la qoro inkastoo culammadu tafsiirkiisa isku khilaafeen oo bacdu ahlicilmi ay u fasireen in looga jeedo isku xaashiha ku qorina isku meel qur'aanka iyo yani xadiiska ha ku wada qorina si aanu isugu qaldamin culamada qaar baa saa u fasiray culamada qaarkoodna waxay u fasireen in laga tilmaamaayo wadci mucayana oo uu ka reebay oo inay xadiiska qoraan khashyata an yakhtarida bilqur'aan laakiin markii dambe waxa weye waa fasaxay oo culammada saa u fasirtay laftoodana waxay isla ogolyihin isku waafaqsanyihin xadiisku mansuukh yahay xadiisku inuu mansuukh yahay ayay isku waafaqsan yihiin waxaana markaa dhacday saxaabada qaarkood in nabigu amray calayhi salaatu wasalaam qoraal xadiis la qorayo uktubuu liabii shaah baa ka mid a abii shaah u qora waxaa ka mid a saxaabi u imanaya oo odhanaya yaa rasuulalahi xadiiskan kaa qori jiray dabeedna marka waxa weeye waxay igu yidhaahdeen dadka qaarkood igu yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam dee marna waa cadhoonaya waa bini aadam marna waxa weeye waa raalli noqonaya marka wax kastuu ku hadla ha qorin nebigu wuxuu ku yidhi qor waxaan xaq ahayna kama soo baxaane qor buu ku yidhi waxaan xaq ahayna kama soo baxaan calaa kulli xaal qur'aanka qoritaanka la qorayo waxay ahayd wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam mid la qoro nebiguna waxa weeye oggolaaday taqriiriyey amray laga qori jiray mid weliba waa jirtay suurada mucayankee timi waxay tahay musxaf wada kulminaya qur'aankii oo qur'aankii oo dhan la ysugu keenaayo oo sida hadda marka aynu yacni hayno oo kale la mida nooca caynkaasaan jirin haddii la yidhaahdo waxaa la odhanayaa taa sabab baa keensatay oo dee qur'aanku waa soo degayey ma soo gebagaboobin wakhtigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu markaa noolaa oo nololi u baaqi ahayd ma gebagaboobin oo bimacnaa lagama aamin qabin qur'aan dambe inuu soo dego saas aawoodee hal musxaf in lagu kulmiyo yani markaa arrinka manciye arrinkaasu ahaa maanica noocaasaa jiray markii dambena khulafaa uraashidiinkii baa sameeyey nabiguna waa kaa yidhi facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiina min bacdii abuu baa musxaf ku jamciyey oo markaa kulmiyey si aan qur'aanka waxba oga lumin adama aragta jamcigii dambena waxaa jamciyey cumaan baa markaysaga jamciyey saxaabadii nebiguna dhammaan waa ku waafaqeen ijmaacii saxaabaduna saasuu ugu guntamay mar hadday caynkaato adilada noocaasa ay leedahay oo adilo khaasa yani markaa sidaa ay u leedahay waxa weeye miday markaa bidco noqonayso ma aha marka in la yidhaahdo cumuumka marka xadiiskan yani waxa weeye fa ina kula bidcatin dalaala bidco kasta waa baadi yani waxa weeye yani markaa wada baadi ma aha oo bidca qaarkood oo bidac sharciya ah oo diinka bidco ku ah ayaan baadi ahayn dee sax noqon mayso waxaa la odhanaya ashyaada noocaasi suuradeedu haba noqoto markaysaa waxa mid yani markaa cusubba ha noqotee yani bidcadii sharciyada ahayd ma aha bidcadii sharciyada ahayd ma aho sidaa markaad u eegto xadiiska ma soo gudagelayso oo shaygii aan daliil la'aan lagu soo darisiiyey diinka ayaa laga hadlayay tanna marka bidaliil bay lahayd daliil bay lahayd marka waa ka duwan tahay bidca hadday culamada qaar ku magacaabaan waxay u jeedaan bidca luqawiya bidca luqawiya ayay markaysaa u jeedaan oo ay ka tilmaamayaan yani sida waxa weye nicmat albidcatu haadihi yani waxa weeye salaaddii taraawiixda salaaddii qiyaamu leylka ramadaan in jamac lagu tukado nebigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam inuu daa'imana sababa markaa waxa u diiday maanic baa yaalli oo wuxuu ka baqay ummaddiisa in lagu faral yeelo ya maaniciina waa suule maanicaasi haddaanu jiri lahaynna waa daa'imi lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa daa'imi lahaa marka waxa weye maanici markuu meesha ka baxo wuxuu noqonayaa shaygii keensanayay dawaamka la daa'imayo oo la joogtaynaya inuu baaqi yahay markii dambena khulafaa raashidiinkii baa sameeyey saas aawadeed dee bidca sharciya maaha bidca sharciya ma aha markaa saas yadaabay markaa u noqonaysaa markuu yani leeyahay fa nicmati bidcatu haadihi yani marka culamadu ugu fasira in laga tilmaamayo bidca luqawiya marka cumuumka xadiiska markaysaa mid la odhanaayo waxa weye way soo gudagelayso waa laga reebay ya oo way ka baxday oo xadiisku cumuumkiisa waxaa dabeed ma aha yani ma noqonayso waayo marka hore ma soo gelin baa la odhanaya hmm. ta kale marka cumar waxa ka soo aroortay riwaayo kale uu leeyahay in kaanat haadihi bidcatan fa nicmat albidcatu oo shardi tacliiq gelinayo hadday tani bidco tahay waxa weeye marka iyada ugu fiican bidco yacni haddaynay ahayn maba ahaba calaa kulli xaal siday ku tawjiihiyeen culammadu saas iyadaa marka cumuumkaana nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka saasuu ugu sheegi jiray ugu itlaaqi jiray marka shay kastay sugnaato in diinka lagu soo darrisiiyey biduuni daliil wuxuu noqonayaa bidca sharciya waana baadi weeye xadiidka boqol iyo shan iyo lixdan athaalisu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal rasuulku waxau ihi sala allahu aleyh wasalam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ila man aaba kullu ummatii ummaddayda dhammaanteed yadkhuluuna jannata waxay gelayaan jannada ila man aaba kii diida oo ummaddayda ka mida mooyaane inta kale jannada waa gelays kaa diida waa laga reebaya qiila waxaa la yidhi waman ya'baa yaa diidaya rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam qaala man ataacanii dakhala aljanna nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ku kastoo i ateeca oo aniga markaa i raaco i yeela oo i ajiibaa dakhala aljannata jannaduu gelaya waman casaanii ku kastoo i caasiyaana oo amarkayga diido i raaci waayaana oo i ateeci waayaana faqad aba yacni jannadii inuu galo waa diidi rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay ummaddiisa dhammaantood inay jannada gelayaan marka laga reebo ciddii iska diidey ciddii diidday mooyaane inta kaleo dhammi jannaday gelayaan ummadda nebigana sala allahu aleyh wasalam waxaa loo qaybiyaa ummatu dacwa iyo ummatu alijaaba ummatu dacwa waa ummadda nebiga loo soo diray oo gaalo iyo muslimba soo gelaayo waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bii axadu min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ila dakhala annaar sida xadiiska muslim saxiixa kusoo wariye sheegaayo in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye ima maqlo axad ummaddan ka mida oo yahuudi ah ama nasraani ah dabeedna ma dhinto isaga oo aan i rumaynin isagoo aan rumaynin kii layla soo diray ilaa dakhala annaar inuu naarta gelaya mooyaane marka ummadda waxaa loo jeeday ummatu dacwa macnaha labaad waa lijaaba waa ummadda nebiga rumaysay ee raacday ummatulijaaba la yidhahdaa muslimiintay ku gaartay marka haddii loo fasiro ummatu dacwa ummadda nebiga loo soo diro dhan haddii loo fasiro ilaa man abaa waxay noqonaysaa waxaa soo gelaya kii kulliyanba isaga diiday iimaankii iyo kii waxa weeye markaa si jus'iya qayb ahaan u diiday yacni mid walibaa soo geliya oo gaaladii inay rumeeyaan baabay diideen dadka waxa weeye markaa kabaa'irtiiyo dembiyada waaweyn u saaxiibka ahina shay mucayana ayay nebiga ku raaci waayeen marka nooc waciida baa u sugnaanaya oo dee hor bayna markaa jannadii inay ka galaan laga yaabaa inay ka baaqdaan ya oo mashiicada ilahay bay hoos yaalliin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laakiin hadduu ilaahay u dhaafo cafiyo dee e, jannada horbay ka gelayaan jannada markaa horbay ka gelayaan waa dadka ahlulkabaa'irka ah haddii laakiin aanu ilaahay cafin oo naarta ay noqoto in lagu cadaabo ku waari maayaane kollay iyagu janno waa ku dambaynayaan marka ummatu dacwa marka loo fasiro e, waxay noqonaysaa yacnii kuwa markaa kulliyanba nebiga u diiday inay rumeeyaan iyo inay raacaan oo ku khilaafay marka waxa asalkiiba oo gaalnimo la yimi oo gaalnimadaa ku dhintay dee jannadii inay galaan waa diideen oo sababtii ay jannada ku geli lahaayeen markay diideen waxay ka dhigan tahay inay jannada diideen ya waayo sababtii lagu tegi lahaa jannadii lagu geli lahaa markuu ruuxu iska diido waxay ka dhigan tahay musababka ka dhalanaya inuu diiday ka dhigan tahay saas wey marka nebigu waxa weye calayhi salaatu wasalaam markuu hadalkaa sheegay way la yaabeen waxay yidhahdeen yaa diidaya janno inuu galo dabeed nebigu waa u fasiray wuxuu ugu fasiray kii adeecana jannadii waa gelayaa kii markaa icaasiyaana jannada inuu galo waa diiday muxuu ka dhigan yahay inuu diiday isagu inuu diiday ayay ka dhigantahay marka waxaa laga qaadanayaa in taacada rasuulka sala allahu alay wasalam la ateecayo lagu dadaalo cisyaankana la yska jiro waxaana laga qaadanayaa cisyaanka rasuulka sala allahu alay wasalam la caasiyayaa inuu markaa sababaayo jannada markaa in la geli waayo naar uu sababaayo laakiin waxaa lagu caasiyay hadday asalka tahayna waxay noqonaysaa naar abadi ah oo cisyaankaa lagu dhinto kulliga ah ee dhammayska tirin asalka iimaanka xataa lagu caasiyey waxay noqonaysaa naarta inay ku waaraan ciddaasi haddii markaa si juziya ay u caasiyaan oo markay dembiye kabaa'ira ay ku dhintaanna waa taxta almashii'a waa sidaynu sheegnay oo mashii'ada ilahay iyo doonista ilaahay bay hoos yaalliin in shaa cadabahu in shaa cafaa canhu hadduu doonana ilahay waa ku cadaabaya hadduu doona waa ka cafinaya hadduu ka cafiyo jannada hor ka gelaya dadka ahlulkabaa'irka ahi hadduu ku cadaabana naarta ku waari maayo jannuu ku dambaynaya janna ayuu ku dambaynaya mana dhacayso in la wada cafiyo ahlulkabaa'irka kollayba qaar la cadaabaya waa jiraan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis mutawaatira buu ku sheegay inay bacdu ahlilkabaa'iru naarta galay ay jirayaan oo naarta shafaacadii shaaficiinta laga soo bixinaayo qaarkoodna raxmadda ilaahay laga soo saaraayo marka khabarka uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu baaqdo axadba naarta ka geli waayaa ma dhacayso ilaaba ilaa bacdu ahlilkabaa'ir wa xatmi in la cadaabaayo wallaahu aclam xadiidka boqol iyo lix iyo lixdan alraabicu can abi muslimin imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abi muslim waqiila abi iyaasin abi iyaasna waa la yidhi oo kunyadiisaa laysu khilaafo waxaa dhici karta kunyo mutacadida inuu lahaa sida iyo sidaba waa lagu sheegay salamati ibni camr ibni lakwac oo salamata ibni camr ibni akwac ahaaday radia allaahu canhu ana rajulan akala cinda rasuuli illahi sala allahu alay wasalam bishimaali ninbaa wuxuu ku cunay nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa wuxuu ku cunay bishimaalihi bidixdiisuu ku cunay fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kul biyamiinik ku cun midigtaada qaala wuxuu yidhi ninkii laa astatiicu ma karaayo ma kari karayo buu yidhi qaala la statacta wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha karin yacni waa habaar nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam la statacta ha karin buu yidhi yani midaan karin noqo midaan kari karin noqo maa manacahu ila alkibru uma diidin kibru waxaan ahayni famaa rafacahaa ilaa fiih famaa rafacahaa sare uguma qaadin gacantii ilaa fiihi intii afkiisa ka ahaatay dib markaa sare uguma qaadin rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa midigta in wax lagu cuno inay tahay oo bidixda aan waxba lagu cunin bidixda in wax lagu cunaana shaytaanka ayaa bidixda wax ku cuna sida xadiis kale ku soo aroortay oo markuu ruuxu wax cabbayo ama wax cunaayo ama wax bixinaayo ama wax qaadanayo afarta mid walba waa inuu midigta u isticmaalaa cunitaanka iyo cabbitaanku waa caan in midigta waxna lagu cuno waxna lagu cabbo waxbixinta iyo wax qaadashadana in midigta lagu isticmaalo xadiis baa ku soo arooray xadiiskaasina waa xadiis qawi ah intabana waxaa markaa daliilku sheegayaa shaytaanku inuu markaa bidixda wax ku cuno fa ina ashaytaana yaakulu bishimaalih wa yashrabu bishimaali shaytaanka ayaa bidixdiisa wax ku cuna oo bidixdiisa ku cabba oo bidixdiisa wax ku bixiya oo bidxiisa wax ku qaato marka khilaaf shaytaankii la khilaafayaana waa ku sugan yaho shaytaanka inaan la shabbihinna waa laga qaadanaya marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkani markuu midigtii wax ku cuni waayey oo weliba nebigu amray dabeedna uu yidhi laa astatiicu isagoo kari karaya uu yidhi ma karaayo nebigu waa habaaray wuxuu ku habaaray ha karin yacnii mid kari kara ha noqon waxay culammada qaarkood ku sheegeen ninkaas in la odhan jiray busri ibnu raaci alcayr kolle riwaayo ay u keeneen ma arag laakiin saasay ku sheegeen sida waxa weeye marka culamo badani marka ay tilmaameen nin munaafiqa kolley ma aha ninkaasi waxay noqonaysaa un markaa cisyaan ka dhacay ayay noqonaysa cisyaan ka dhacay ayay noqonaysaa yacni marka haddii uu markaa ninkaa yahay marka waxaa laga qaadanayaa cidda amarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam khilaafto cudurdaarlaan u khilaaftaa inay waxa weeye markaa mutaysanayso yacni marka habaar inay mutaysanayso nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku habaaray waxaa laga qaadanayaa amarka rasuulka sala allahu alay wasalam inuu waajib yahay alamru yaqtadi alwujuub amarku waajibnimu keensanayo taasna waa laga qaadanaya inkastoo fuqahada qaarkood ay yidhaahdeen midigta in wax lagu cunaa sunno weeye yacni si ay yidhaahdeen laakiin sida markaa wax fiicani dawaahirta nusuustana ka muuqataa waa waajibnimada weeye waajibnimada weeyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa kibirku inuu xun yahay baa laga qaadanaya oo kibirkii dee waxa weeye mukhaalafadii yacni waa keensanayaa sharciga in la khilaafo yacni alkibru bataru lxaqi wa khamdu nnaas kibirku laba qaybood buu ka kooban yahoo xaqoo laga kibroo la diido iyo dadkoo la yasoo la xaqiro labada nooc buu ka kooban yahay marka dee mar waxay qofka gaadhsiisaa kibirku gaalnimo oo ibliis baa dee kufrigu ku xambaaray oo u sababay ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin wa kaana min alkaafiriin marna kibirkii wuxuu noqonayaa macsiyo duuna alkufri ah macsiyo iyo dembi gaalnimada ka sokeeyuu marna noqonaya marka xadiiska tilmaamaaya laa yadkhulu jannata man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min kibrin jannada geli maayo kay qalbigiisa ku sugan tahay qudhaanjo ila miisaana oo kibiri kuu qalbigiisa ku jiraa ma gelaayo jannada marka nebigu calayhi salaatu wasalaam saa yidhi marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal waciid weyn inuu ku jiraa laga qaadanaya kibirku xun yahay baa laga qaadanaya laakiin dhammaantii oo wada kufri maaha dhammaantii oo wada kufri maaha ee culammadu waxay ka qabaan tafsiil ahlu sunnati waljamaaca inuu marna gaadhaayo yacni kufri akbar noqonaayo marna uu noqonayo macaasi iyo dembiye iyo fisqi ka sokeeya gaalnimadii ka sokeeya inuu noqonaayo ayaa markaa laga qaadanaya xadiiska waxaa laga qaadanayaa habaarkii uu nebigu habaaray ninkan inuu ku fulay oo uu ku dhacay oo loo aqbalay ya taasaa laga qaadanaya oo markiiba waxaweye arrinkii waxa weeye waa wuu ku dhacay oo sidii ugu fulay yacni ducadii waa loo aqbalay habaarkii inuu ku dhaco saasaa lagu aqbala saas aawadeed waa in marka lagu barbaariyaa caruurtana marka in la baro inay midigta wax ku cunaan iyo inay midigta ku cabbaan wakada ashyaada kalenu sheegnayna waa la mid inay midigta wax ku qaataan ama wax ku bixiyaanna waa in la baraa sida loo baro cunitaanka iyo cabitaanku in midigta ay eh, lagu sameeyo waa in wax bixinta iyo wax qaadashadana midigta inay u isticmaalaan waa in la baraa waxaa kaloo laga qaadanaya kibirka in laga taxadiro aad iyo aad laysaga jiro ta kale awaamirta rasuulka sala allahu alay wasalam wax ka mida waa inaan la fudaydsanin oo la odhan waa shay saaranaya sidan baa iska sameeya ya xadiidka boqol iyo toddobiyo lixdan alkhaamisu can abi cabdillaahi can nucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul nucmaan ibnu bashiir waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayaan maqlay latusawunna sufufakum sinteenoo waa simaysaan wallaahi allah baan ku dhaartay latusawunna sufuufakum sinteen oo sinteen oo sinteen sufuufakum safafkiinna salaadda a u safanaysaan aw la yukhaalifanna allaahu bayna wujuuhikum ama ilaahay kala duwe oo iskhilaafsiiye wejiyadiinna labadaa mid baa dhacaysa ama safafkiinnaad simi doontaan ama ilaahay baa wejiyadiinna iskhilaafsiin doona oo qaar kala duwan ka yeeli doona mutafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiska waxaa laga qaadanayaa in safafka in la simaa ay tahay mid waajiba sida waajibnimada looga deliishanayaana waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa amray safafka in la simo axaadiiskana waa soo aroortay amridda la amraayo simidda safafka la simayo waxaana laynoo sheegay inay ka mid tahay salaadda oogista la ogaayo ya oo taswiyatu saf inay ka mid tahay min iqaamati asalaa iqaamada salaadda la oogaye la taagaye ee siday tahay loo gudanayana waa layna amray aqiimu asalaa waa midda kale safafka in la simi waayo wuxuu ka sababeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam in wejiyada dadka la iskhilaafsiiyo marka shayga haddii mar cuquuba ka iman karto tegista laga tegaayo waxaa laga qaadanayaa samaynta la sameeyaa inay tahay mid waajiba in laga tagaana inaynay bannaanayn marka safafka waa tasaahullaa waa fudaydsannaa kollay camalka dadka badankoodu inayn markaa waxaa safafkii aad u simin baa dhacda saas aawadeed safafka waa in la yska xil saaraa safka salaadda oo isla marka la qiimaba aan salaaddii hor laga gelin ee loo yaro kaadiyo safka inta la simaayo dadka layahaa sima yacni waxa weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa simi jiray inuu waxa weeye markaa isku dhowaanta laisku dhadhowaanayo simista la simaayo kullu daalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku dadaali jiray waana ka digi jiray safafku inay kala daldaloolaan ya shaydaankaa dhexdiinna soo gelayu odhan jiray shaydaanka ayaa dhexdiina soo gelaya ayuu odhan jiray saas aawadeed waa inay marka isku dhadhowaataan oo la sameeyaa taraasi oo la sameeyaa waxa weeye markaa inaan meel ka bannaanaan waata marka axaadiista ay ku saaroortay xata ina axadana la yulziqu kacbahu bikacbi saaxibi ya ilaa midkaayo uu ku dhajin jiray kuraantiisa ama canqowgiisa uu ku dhajin jiray yacni kuraanta ruuxa kale ama canqowga ruuxa kale uu ku dhajin jiray halkaana waxaa xusid mudan marka waxa weeye la doonaayo safka in la simo faraha hore in laysla eegto yacni waxa weeye sunnadii ma waafaqsana sunnada waxa waafaqsan in waxa weeye marka kuraamaha laysku beego oo garbaha iyo kuraamaha iyo markiisa waxa la simo sidaas iyadaabaa sunnada nebiga sala allahu alay waslm waafaqsan marka sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam arrinkaa ku saabsan in la nooleeyo weeyi sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam in la nooleeyo weeyaan aw la yukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum waxaa loo fasiray laba weji weji waxa weeyaan waa in la yidhaahdo ilaahay wejiyadiinna kala duwee bimacnaa qaarkiin suuraddeeda wax kale u dooriyee si qaarba marka waxa weeye suurad aadami waxaan u ekaynba ay markaa u yeeshaan oo muuqaal kale ay u ekaadaan yaa wejiyadiinnu doorin doonaaba marka macnuhu markaa u dhacaya oo wax kale ka dhigi doonaa taasi waa weji waa loo fasira weji labaadna waa loo fasiro aw la yukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum in laga tilmaamaayo colaad ayuu dhexdiinna dhigi doonaa iyo isnacayb a isnecbaataan waayo dadku haddii waxa weeye ay isnacaan dee wejiga isma siin karaan yacni waxa weeye waa inay wejiga yacni kala dadbaan oo kala jeestaan yacni markaa saas yadaaba marka ka timaadda ya dee haddii waxa weeye xataa tan labada sahlan haddii lagu tago oo la yidhaahdo waxa weeye colaad iyo nacayb iyo iskhilaafsiin ay markaa iskhilaaftaan oo aydaan isku san bannaanaan oo isnacdaan oo kala weji dadabtaan oo kala jeesataan baa idinku dhici doonta marka la yidhaahdo sidaa lagu fasiro lafteeda dee waa cuquubo weyn ciqaab yar maaha ciqaab yar maaha xadiisna waxaa ku soo aroortay maa tawaada asnaani fi illaahi suma tafaraqa ila bidanbin yuxdisuhu axaduhumaa xadiis sheekh albaani uu quweynayo wuxuu sheegayaa laba ilaahay dartii isuma jeclaadaan kadibna ma kala tafaraaruqaanoo ma kala tagaan yacnii isma nacaan inay ku dhacday dembi midkood la yimi mooyaane haddayna labadoodu waa la iman ila bidambin yuxdisuu axaduhumaa waxay ku dhacdaa dembi midkood uu la yimi yani walow midkood ha la yimaadaa macnuhu dhacaya marka mukhaalafada sharciga la khilaafaa waxay sababtaa colaad iyo nacayb ayay sababtaa falamaa nasuu maa dukiruu bihi markii ay ka tageen wixii lagu waaniyey wax ka mida qoladii markaa nasaarada aqraynaa baynahum alcadaawata waalbaqdaa waxaanu dhexdooda ku hurinnay colaad iyo nacayb marka waxa weeye shay ka mida sharcigoo laga tagaa wuxuu sababayaa yacni colaad iyo nacayb buu sababaya arrin ku gaarana maaha nasaara waa shareecadeenaba wax ku sugan labada xadiis aynu xadiiskan iyo xadiiska kale aynu sheegnayba macnaha noocaasa waa tilmaamay ya xadiiskii kale muxuu sheegaya ibnu maajahu wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaab illahi wayatakhayaruu maa anzala allah ila jacala allahu ba'sahum baynahum yacni madaxdoodu kuma xukumi weydo kitaabka ilaahay oo sharciga ma dooran waayaan inuu ilaahay dhibtooda dhexdooda ka yeelo mooyaane marka colaadda iyo waxa weeye markaa nacaybka yacni markaa dadka dhexdooda ka dhacaya waxaa sababaya mukhaalafaadka sharcigaaba sababaya waayo colaadda dadka markaa muslimiinta dhexdooda gashaa waxa weeye waa musiibatun cadiima waa musiibo weyn masaa'ibtoo dhanna mukhaalafadaas aabta wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wax kastoo idin haleelo musiibo ana waxay idinku haleeleen waxay gacmihiinnu galabsadeen ayay idinku haleeleen wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yusawi sufuufana rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yusawii mid sima sufuufanaa safafkayaga mid sima ayuu ahaan jiray xataa kaannamaa yusawii biha alqidaax ilaa aad moodaysa inuu ku simi jiray yusawi biha inuu ku simi jiray alqidaaxa yani markaa samayda warmaha inuu ku simi jiray aad moodayso yacni usha waranku ku jiro waxaa la yidhahdaa samay baa la yidhahdaa taasaa alqidaax la yidhahdaa waa jamc waa jamc wey waa jamcu qidxin ya yani marka waxa weeye ushaa warmaha bimacnaa samayda ilaa aad mooddo inuu samayda sidaa ugu simi jiray ushaa waranka markaysaga la gesho inuu sidaa ugu simi jiray ilaad moodo si aan midnaba ka kale uga soo horayn xataa ra'aa annaa qad caqalnaa canhu wuxuu sidaa samayn jiro isagu ficil ahaan u simi jiray oo gacantiisa ku simi jiray ilaa markaa waxa weeye uu ogaaday inaannu ka weelaynay uma kharaja yowman kadibna maalin maalmaha ka mid uu soo baxay faqaama waa istaagay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa kaada an yukabbir ilaa uu ku dhowaaday inuu takbiirto buu ku sigtay waxaa laga qaadanayaa kaada ficilka in an loo dhaxaysiin karaa inay tahay fasiix qur'aanka marna uguma iman iyadoo ani ay raacday kaada marna qur'aanka uguma iman wamaa kaaduu yafcaluun ficilkaa toos loogu xigsiiyaa laakiin axaadiista iyo shawaahidda yacni markaa shicirka carabiga ah bay ku timi iyadoo aan markaa waxaa la raacinayo xadiiskana ka mid yahay xadiiskii bukhaarigana ka mid yahay kaada qalbii an yatiir jubayr ibnu mucim muxuu yidhi markuu soo gaadhay suuratu tuur markuu nebigu ahrinaayey ya am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu asamaawaati walard bal laa yuuqinuun kaada qalbii an yatiir jubayr ibnu mucim isagoo gaal ah ayuu madiine yimi wuxuuna u yimi qaraabadiisa cid ah oo beder lagu soo qabtay fidyadeedii si uu u bixiyo u soo furto ayuu u yimi isagoo arrinkaa u jooga ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad maqhrib galay masjidka agtiisuu joogay qira'adii nebigu halkaa ka dhegaystay dabeedna suuratu duur buu akhriyey buuhi markuu halkaas soo gaadhaa qalbigaygu wuxuu ku sigtay buuhi inuu duulo oo qalbigu iga tago quwada xujadaasi ay xoogga badan tahay daradeed kaada qalbii an yatiir rawa albukhaari fii saxiixi waxaynu u jeednaa waa kaado an raacday saas aawoodee waxay kutusinaysaa inay fasiix tahay in an la raaciyo walow afsaxu ha ahaado sida qur'aanka ay ugu timiye xataa kaada an yukabir fara'aa rajulan baadiyan sadruh wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam rajulan nin buu arkay baadiyan uu muuqdo oo uu soo baxsan yahay sadruhu laabtiis fa qaala wuxu uhi cibaad allah ay yaa cibaad allah addoommadii ilaahayow latusawunna sufuufakum sinteenoo sinteen allah baan ku dhaartaye sinteenoo sinteen oo sinteen sufuufakum safafkiinna aw layukhaalifanna allaahu ama iskhilaafsiiyo oo kala duwe oo kala duwe oo kala duwe allaahu allah bayna wujuuhikum wejiyadiinna dhexdooda kala duwe oo qaar iskhilaafsan ka yeele bimacnaa isnecab oo kale weji dadbaaya amaba wejiyadiinna qaarkood la dooriyo wax kale laga dhigo laakiin labada weji waxa fiican wejiga yani markaa ku saabsan in laga tilmaamayo inay marka isnacaan macnahaas in looga jeedo marka waxaa laga qaadanaya ficil ahaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu isimi jiray ayaa laga qaadanaya xadiiska boqol iyo siddeed iyo lixdan assaadisu can abi muusa radia allaahu canhu qaala ixtaraqa qaala wuxuu ihi ixtaraqa beytun bilmadiina waxaa gubtay guri madiine ku sugan ba'du waa darfiyo calaa ahlihi ehelkiisiibuu ku gubtay min alleyli goor habeenka ka mida falamaa xudisa markii loo sheegay rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay bishaanihim xaalkoodii markii loo sheegay qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ina haadihi annaara ina haadihi tani annaara dabka ahi caduwun lakum col bay idinla tahay fa idaa nimtum markaad seexataan bimacnaa doonaysaan inaad seexataan fa adfi'uuha cankum iska bakhtiya nimtum looma jeedo ficlan ba a waxaa laga tilmaamayaa fa idaa aradtum an tanaamuu haddaad doontaan inaad seexataan marka waa muqaarabatu lficli wa mushaarafatuh fa adfiuuhaa cankum waayo hadday seexdaan iyagoo hurdo iskama bakhtiin karaan dee inta aynay seexan laakiin doonayaan inay seexdaan in looga jeedo markaan amarka la siinaayo ayaa laga tilmaamaya muttafaqun caleyh xadiiska bukhariiyo muslim baa isku waafaqsan waxaa laga qaadanaya asbaabta dhibaatada le in laga taxadira laga qaadanaya oo dabka waxaweeye marka layska bakhtiiyo yani waxaweeye dabkuna col buu idinla yahay marka waxa iska bakhtiiya marka waxaweye waa cadow bimacnaa waxa uu sababaya waa gubitaan buu sababaya weliba markaysaa xadiis kale waxaa ku soo aroortay jiirka ayaa idinku hurinaya dabka oo idinku gubaya oo dee maadaama jiirku dadkii la col yahay wuxuu samaynayaa qorigii dabka lahaa ee inuu markaysaa dabada intuu ku marto jiido oo markaysa marka waxaan yani markaa gaadhsiiyo dee yacayga iyo meelaha uu gaadhsiiyo dabeedna markaa dabka qabsado ya tan noocaasoo kale ah ayaa ka mida waxyaalahu samaynaayo marka dabkii waxaweye dhib uu sababi karaa waa in laga taxadiraa waa in laga taxadiraa hadda dadku waxay isticmaalaan laydharka isticmaalaan laydharka kollaytioo kale loogama baqaayo oo dee culamada qaarkood waxay yidhahdeen macnihii yani marka waxba kuma sugna laakiin haddii aan xaajo loo qabin waxay noqonaysaa nooc israafa ayay noqonaysaa marka in layska baktiyo yani marka ayaa ansaba wax yar oo laga maarmi waaye mooyaane in layska baktiyo ayay marka noqonaysaa xagga siaan israaf aynay u noqon aanay isaga wada bixin marka ayay noqonaysa marka daaradoo kale haddii layska daysto dee waxa weeye marka dhibi kuma sugna markay tahay kaarabaagan ama leyrhkan yani marka noocan marka uu yahay Eh, haddii xataa la bakhtiyana dee gudaha wuu joogaa oo dee waxaweye laydhkii waa ku sugan yahay oo dee waxaweeye markaa siriga hoostiisa waxaweeye laydhkii waa joogaa yani marka taasna yani farqi ma laha haddii markaysa markaa ay sababi ka timaado marka taasna in laga taxadiro cala kulli xaal waa laga qaadanaya waxaa kaloo caafimaad ahaan la yidhi qofku markuu seexanayo in meeshuu seexdaa meel madow noqoto waxay marka caafimaadka eh, ka qayb qaadanaysa hormoonaadka qofku waxay la shaqaynayaan waxaa ka mida ah yani ilaysyada iyo madowga saas aawoodee waxyaalo badan oo marka waxa weeye dhee ah hormoonnada qaarkood ay soo daynayaan yani qanjidhada qaarkood iyo waxyaalaha qaar ay soo daynayaan waxay la shaqaynayaan meeshu inay eh, madowdahay markaasay soo badanayaan manaafic bayna jidhka uleeyihiin manaafic badan bayna jidhka uleeyihiin saas aawadeed caafimaad ahaan waxa la xaqiijiyey inay marka waxa weeye caafimaad badan tahay meesha madow qofku inuu seexdo oo meel waxa weeye layr ka baxayo inuu seexdo waxaa ka caafimaad badan meesha madowga inuu seexdo ayaa marka ka caafimaad badan marka taasna kolley faa'ida noocaas waa ku sugan tahay halkanoo kale waxa weeye ibnu cuthaymiin wuxuu baraarujinayaa in waxa weeye laga taxadiro waxyaalahan eh, oksijiintan eh, loo isticmaalo ama gaastan yani loo isticmaalo in wax lagu karsado ama yani taasoo kale in markaa laga taxadiro maadaama la dabkan ka taxadira ya sababtuu idinku gubi lahaa dee kuwan kalena gubitaan baa ka yimaado isla macnihii baa ku sugane kaannahu inuu leeyahay alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman waa in laga taxadiraayo si fiican loo xidhaa oo iyadoo markaysa markaa gaastu ay furan waxa weeye oksijintu iska furan aan markaysaa la yska dayn waa in marka waxa yani la hubsadaa in la xidhay waa in marka la hubsadaa markaysa waxa meeshii shooladii in la bakhtiiyey markii waxa weeye subxii la doonaayo in la daaro waa in marka la hubsadaa ma xidhnayd xalay mise waa furnayd ila wixii qofku arki maayo waxaa laga yaaba hawadu waa inay tahay mukahrab hawadu ay ka buuxdo ya sidaa markuu u daaro meeshuu wa odhanayso ay gubanayso marka sidaas aawadeed marka uu qofku dul yimaado waa inuu eegaa ma xidhan tahay mise waa furan tahay xalay miyey furayd mise waa xidhnayd hadday xalay markaysaa furayd waa inuu xidhaa dabeedna markaysaa u ballaqaa inuu ku daarana iska jiraa ilaa waqti ka soo wareego waxaan marka ay baxaan waayo haddii kale inuu isaguna gubto markaysaa waxa u dhowina gubtaan baa meesha ka iman karta marka saas aawadeed taxadirka noocaasa waa in la sameeyaa taxadirka ayaa laga qaadanaya marka waxyaalaha la sheegay waxaa ka mid ah laydhka la gelinayo eh, in wax laga seexdo qalab sida yacni waxyaalahan la jaajkareeyo taasoo kale waa laga digay oo waxaa la sheegay inay wakhtiyada qaarkood ay qarxaan iyadoo dadka ay iska hordaan inay dhacdo inay qarxaan marka taas waxaa laga qaadanaya in laga taxadiro yacni ixtiyaadkii bay ku saabsan tahay yacnii qasas baa la soo naqliyey abwaabtaa ku saabsan marka sidaas aawadeed waa in la iska ilaaliyaa in qalabada inta la geliyo oo weliba jiifkiina u dhow in lagaga seexdo yacni qofkii oo hurda dushiisii intuu geliyo qalabadan waxyaalahan elektaroonka yacni ah oo dhan sida marka waxa weeye ama moobilada ha ahaato ama marka waxa weeye bahalahan wax lagu qaboojiye ha ahaato ashyaada noocaasoo dhan marka waxaway inta dabka la geliyo in laga seexdo oo khaas ahaan meeshii jiifkana ay ku sugan tahay waxa dhacda wakhtiyada qaarkood qofkiio iska hordaa in markaysaga qarax ka yimaado ama dhibaata ay ka timaado dadkiina ay darar ku keento marka tan noocaasoo kale waa in laga taxadiraa dadkio iska horda ayaa wakhtiyada qaarkood wax ku dhacayaan ama markaysaga dab badani kusoo dhacaya markaasaa waxawey dhibaata ka imanaysa marka tan noocaasoo kale taxadir in laga sameeyo ayaa kolay laga qaadanayaa dadka qaarkoodoo darar ay ku keentayna waa jirtaa marka waxay ku tacalluqdaa baabkii ku saabsanaa fa adfi'uuha cankum marka waxa weeye taas waxa weeye waa in marka xadar laga qaato weye waxaa laga qaadanayaa alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid ama axkaamu alghaayaat ayaa laga qaadanayaa markaa sidaas aawoodee waa in aad iyo aad looga taxadiraa haddii dabkii adduunyada ee caynkaas ahaaba marka sidaa looga taxadirayo asbaabta keensanaysa naarta aakhirana waa in laga taxadiraa xadiidka boqol iyo sagaal iyo lixdan asaabicu wa canhu radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam abi muusa alashcari wuxuu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim inuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam waxau idhi ina maala maa bacanii allahu bihi min alhuda waalcilm äh, ina maala maa kii tusaalihiisa bacanii allaahu allah ila soo diray baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam bihi uu isaga ila soo diray xaalaan isaga ku dheehanahay ama bihi uu ila soo diray oo tacdiye aad ka dhigto oo min alhuda hanuun ah waalcilmi iyo cilmi ah ka mahali khaytin wuxuu la mid ahaaday roob oo kale roobkaasoo asaaba haleelay jumladu sifo waxay ka tahay hayska roobkaasoo asaaba haleelay ardan dhul haleelay oo fa kaanat minha taa'ifatun tayiba fa kaanat waxay ahayd minhaa arlada mid ka mida bay ahayd aaifatun qayb tayibatun wanaagsan bimacnaa qayb dhulka ka mid oo wanaagsan baa jirtay haddii aad taammo ka dhigtana waxay noqonaysaa in la yidhahdo fa kaanat ay fawujidat waxa la helay ama faxasalat waxa dhacday minhaa xaalay arlada ka mid tahay taa'ifada soo socotaa taa'ifatun qayb taa'ifada qayb ba hadda loo jeedaa taa'ifatun qayb tayibatu wanaagsan qayb dhul oo wanaagsan ayaa jirtay qabilat ilmaaa fa ambatat ilkala qabilat ilmaa qaybtaa wanaagsani qabilat waxay aqbashay almaa'a biyaha ayay aqbashay oo fa ambatat ilkala'a ah waxay soo saartay yacni markaa cawskii bay soo saartay ama geedihii bay soo saartay iyo walcushba yacni markaa geedihii qoyanaa ee alkasiira faraha badnaa bacdu ahlicilmi waxa yidhaha alkasiira waxaa looga jeedaa waa ka adag ee qalalan ka qalalan baa loo jeedaa alcushbana ka qoyan baa loo jeedaa bacdu ahlicilmina waa cammimeenoo waxay yidhaahdeen waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam oo alkala wuxuu ku dhacayaa alyaabis waaratb ka qoyan iyo ka qallalanba waa ku dhacaya alcushbana wuxuu ku gaari yahay kii qoyana wa kaana minha ajaadibu waxaa ka mid ahaa arlada ajaadibu meelo waxa weeye biyoqabatin laho adag amsakat ilmaa'a biyihii way qabatay fa nafaca allaahu biha annaas allah wuxuu ku anfacay dadka ayuu ku anfacay yacanii biyihii baa loogu yimi iyagoo ku sugan meelihii biyoqabatinkahayd ee balliyada ahaa iyo jeexyadii waxyaalaha la midka ah ee biyaha qabanaayay ee meel jilicsanoo biyaha sii daynaysa ma aha meel biyuhu ka cararayaan ma aha biyihii bay qabatay fa sharibuu minha way ka cabbeen dadkii allah baa dadkii ku anfacay fa nafaca allahu biha annaas allah wuxuu ku anfacay biha iyaga sababtooda annaasa dadkiibuu ku anfacay yacni qabashadii biyaha ay qabatay ay biimsaakiha fa sharibuu waa cabbeen dadkii minhaa biyihii bay ka cabbeen wa saqaw way waraabsadeen wa racaw wa zaracuu haa sax si qaladaa bay qorabeen wa zaracuu waa beerteen wa zaracuu baa saxan biyuhu racyi uma munaasib ahaa waxay u munaasib yihiin markaa zarciga in wax lagu beerto in laga tilmaamaayo wa zaracuu waa markaa beerteenoo waxbay ka beerteenoo bimacnaa beerihii bay ka waraabsadeen wa asaaba taa'ifatan minha wa asaaba roobkii wuxuu haleelay daa'ifatan yacni qayb buu haleelay minha arlada ka midoo ukhraa kale qayb kaluu haleelay markii hore waxaan soo marray asaaba ardan dhul buu markaa haleelay yacni roobku markaasaa dhulkaasi wuxuu ahaa inuu sidan u qaybsamay oo qaybahan markaa noqday marka qaybtii saddexaad weeye tani qaybtii saddexaad weeye wa asaaba daa'ifatan yacni qayb buu haleelay roobkii minha arlada ka mida oo ukhraa kale innamaa hiya qiicaanun laa tumsiku maa'an walaa tumbitu kalaa innamaa hiya waxay ahaatay oo qura qiicaanun dhul siman bay ahaatay dhul mustawiyo siman ayay ahaatay oo biyuu ka yaacayaan laa tumsiku maa'an biyo qaban mayso walaa tumbitu kalaa geedana ma soo saarayso yacnii doog iyo geedana ma soo saarayso fadalika maalu man faquha fii diini illahi tacaala fadalika maalu man kani waa kii tusaalihiisi faquha fahmay yacni markaa fiqhi u yeeshay fii diin illaahi diinka ilaahay tacaala allah isagaa korreeye wa nafacahu una allah ku anfacay bima bacasaniya allaahu bihi kuu ilaahay la soo diray oo allah ku anfacay oo facalima bartay wa callama baray yani isagiina waa ku intifaacay dadkiina waa ku anfacay ya fa calima waa barto waa aqoonsaday wa callama dadkana waa baray wa masalu man iyo kii tusaalihiisii weeye lam yarfac bidalika ra'sa madax aan sare ugu qaadin walam yaqbal aan aqbalin huda allaahi aladii ursiltu bihi hanuunkii allaah alladii kaasoo ursiltu bihi layla soo diray muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqsan faquha bidammi alkaafi wuxuu ku suganyay qaafka godaalkiisa cala almashhuuri wejiga caanka marka lagu socdo wa qiila waxlay bikasriha wuxuu ku sugan yahay qaafka hoosdhigiisa oo faqiha la yidhaahdo faquha iyo faqiha ay saara faqiihan wuxuu noqday mid faqiiha buu noqday ta fahamka looga jeedo waa faqiiha un weji kale male waana siday qur'aanka ugu timi laa yafqahuun iyo qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquulu maa nafqahu dee taa mudaariceedu uu xarafka dhexe kor dhigan yahay maadigeedu wuxuu ahaa faqiha buu ahaayo waa calima yaclamu waa facila yafcalu wey saas wey tan laakiin looga jeedo fiqhiga diinka looga jeedo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen faqiha lafteedu inuu weyi oo markuu ku calal mashhuuri waxaad garanaysaa weji kale inuu jiro marka yada lafteeda culamada qaar waxay waa faqiiha ahlucilmiga qaarkoodna waxay may ta looga jeedo diinkii buu fahmay oo faqiih ku noqday iyadu waa faquha weji kale ma leh waa faquha yafquhu faquha yafquhu ayuu noqonaya oo waa inuu markaa waxawe godnaadaa qaafku maadiga iyo mudaarica labadaba maadiga iyo mudaarica labadaba bimacnaa waxaa laga tilmaamaya fiqhigii baa u noqday malaka u noqday kaannahu hariize uu yahay oo kale kaannahu inuu khariize u yahay oo kale saasuu noqdaa laga tilmaamaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam cilmiga iyo hanuunka lala soo diray iyo tusaalihiis waa amhaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam uu sheegay ayuu ka mid yihi waxaa jira amhaal alqur'aan waxaa jira amhaal alaxaadiis ya qur'aanka dee noocyada markaa lagu warramay ee qur'aanku uu sheego waxaa ka mid ah amhaal in tusaalayaal qur-aanka lagu soo qaato waa fanni dee funuunta ka midoo ah culamada qaarkood kutub bay u gaar yeeleen alcalaamatu ibnuqayim wuxuu leeyahy kitaab la yidhaahdo amhaal qur'aan axaadiistuna waxay leedahay amhaal ya saxaabada qaar waxaa laga sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ka weelayeyey alfa maal kun maal laakiin kunkaa maal ma wada sheegin hadday ka sugnaato kunkaa maal mid wada sheegay maa xadiiskani marka masal buu sheegayaa marka asaaliibta nebigu calayhi salaatu wasalaam siyaalaha nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka wax u beri jiray ka mid tahay inuu tusaalayaal wax maxsuusa oo ay garanayaan inuu ugu metelo waxa uu sheegaya ya waa asaaliibta nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka wax u bari jiray ka mid tahay marka nebigu wuxuu ku metelay calayhi salaatu wasalaam waxyiga iyo hanuunka iyo cilmiga lala soo diray sidii roob da'ay oo dhulka ku da'ay roobku markuu dhulkii ku da'ay dhulkii waa qaybsameen oo saddex qaybood bay noqdeen qaybi waxay noqotay dhul wanaagsan oo carrasan ah oo marka waxa weeye wax alla wixii yacni marka lagu ridana ka soo baxayaan dhulkaasi biyihii markay ku dhaceen nabaadkii iyo dooggii iyo geedihii bay soo saartay bul ya haddii beere iyo wax markaa lagu sameeyeyna iyadana waa soo saaraysa waa dhul dayibo oo wanaagsan weeye biyihii marka waxaweye intay markaa cabtay ayaa marka waxa dabeedna ay soo bixisa nooc labaad waxa weeye waa dhul adag biyo qabatinna leh maaha dhul simanoo biyihii ka yaacayaan oo in yar dabadeed aan wax biyaa ah loogu imanayn manaha dhul jilicsan oo markaa waxa weeye markiiba biyaha cabbaya oo wax soo bixinayana ma aha waa dhul adagoo laakiin biyo qabatin leh biyihii bay qabatay balliyo iyo wax la mida ka mid mida dabadeedna markaa dadkiiba ugu yimi way ka cabbeen yacni waxa weeye xoolahooday ka waraabsadeen waxna waa ku beerteen oo biyihii marka waxa waa ku intifaaceen qaybta saddexaad waa dhul marka waxa weeye siman oo marka waxa weeye biyo qabatin aan lahayn biyi cabbi mayso deg degna biyihii waa u dhaafayaan ya adagna waaba u heliyaaba ya inay adag tahay daad markaa biyihii waa ka yaacayaan in yar dabeed biyo loogu iman maayo waxay soo saaraysaana ma jirto waa dhul adag oo siman saddexdaa qaybood bay dhulkii u qaybsameen dadkuba haddaba cilmigii waxay ugu qaybsameen saddexaa ruuxii markaa cilmigii weeleeyey cilmigii bartay ku intifaacay dadkana u gudbiyey oo ku anfacay oo dadkiina baray wuxuu ka dhigan yahay dhulka carrasanka ah ee roobkii helay yacni markaa biyihii intuu cabbay dabeedna markaa waxa weeye markaa geedaha iyo nooc walba soo saaray nooc walba ka soo baxeen marka dhulkaasi iyadiina waa ku intifaacdo biyihii waa cabtay dadkiina waa ka anfacda kaasi markaa cilmigii isagu waa bartay waana ku intifaacay dadkiina waa bara wuxuu matalaa dhulkaa wanaagsan ee wax soo bixinaya biyahan cabbaya nooc labaad waxa weeyaan waa nooc markaa waxa weeye cilmigii isagu waa markaa waxaway qabtay dadka waa u sheegayaa cilmi saxan buu u sheegayaa laakiin isagu ku intifaaci maayo kuma camal camalfalayo isagu kuma intifaacayo kuma camal camalfalayo laakiin dadku waa kaga intifaacayaan oo dadkii waa u gudbinayaa wuxuu ka dhigan yahay dhulkaa biyoqabatinka leh e aan iyadu biyihii cabbayn laakiin dadku biyihii ugu imanayaan dabeedna ay ka cabbayaan xoolaha ka waraabsanayaan ka dhaansanayaan yacni hadday doonana wax ku beeranayaan ya cilmigii isagu kuma intifaacin laakiin dadkii ayaa kaga intifaacay isagu kuma camal falin ya xadiis baa wuxuu ku matelayaa eh, nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka aan cilmiga ku camal falin laakiin dadka u gudbiyaa inuu la mid yahay ka masali alfatiila ya dubaaladda inuu la mid yahay yadu waa gubanaysaa laakiin dadka waa u ifinaysa dubaarada haddii marka waxa weeye lagu qabto dee marka dabka lagu daaro yadii marba marka ka dambaysa waa gubanaysaa waa gubanaysa waa gubanaysaa laakiin dadku way iftiinsanayaan waa ku intifaacayaan saasoo kale u ka dhigay nooca saddexaad waa nooc cilmigii kumana intifaacin dadkana kuma anficin wuxuu ka dhigan yahay dhulkaas siman ee adag ee biyuhu ka yaacayaan ean biyihii qabanaynin ee biyihii aan cabbaynin ee biyo aan loogu imanayn saasoo kale u ka dhigan marka saddexdaa nooc bay kala shabbahaan dee iskuma jiraane waxa sii fiican dhulka wanaagsan baa fiican soo maa sidaasoo kale waxa fiican ka cilmigii weeleyey isaguna ku intifaacay dadkana ku anfacay ya marka mar haddii si ayay ka kala dhigan tahay waa tusaale maxsuus oo xawaasta lagu haleelaya laynoogu tusaaleeyeye ka wanaagsan in la markaa la noqdo oo cilmiga markaysa waxa la barto lagu intifaaco dadkana lagu anfaco ayaa markaa laga qaadanaya in laynagu waaninayo kan marka waxa weeye markaa xadiisku sheegaya wamasalu man lam yarfac bidalika ra'san yacni cilmigiiba ma danayn ma sholdha'aysan dan kama gelin ma baran kuma intifaacin ya kaannahu isaga aanu husaynba dee kaasi waxa weeye waa ka ugu xun weeye marka waa in laga taxadira aad iyo aad laysaga jara ruuxana hadduu allah cilmi baro waa inuu cilmiga marka waxa naftiisa marka hore ka anfacaa oo ku camal falaa dadkana ka anfacaa laakiin dubaaladdaa gubanaysa inuu la mid noqdo waxa weeye dee ma fiicna wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuub ilayk